meesha dheere dhulkaya kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiin baa waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye gudahaan idaacadda kulmi iyo goortaanka jacalka maqlaayow galab wanaagsanguda iyo dibada gudaha dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhex iyo kuwii dambe sidoo kale barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig anigoo ifraaxmada iyo sidoo kale ister maxamed nuur ee soo dhawaada saaxiibayaal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 waayahay istar ifraax soo dhawaada maadaama laba qof aad tihiin anaa idin soo dhaweynayamaya <laughs> laba qof hal qof keliya soo dhawhadda anina aan idin soo dhaweeyo hmm. saasa go-aansada waan idin soo dhaweeyey anaa inkala hormaray eh. waa qaata soo dhaweyn <laughs> eh, saaxiibada barnaamijkana waxaa leenahay iyagana galab wanaagsan mm-hmm, aad ah, <laughs> ah, iyo mhm. aad idinkuna soo diyaarsada falastin falas mataqaana horta igala hormartay jawaabtaase istar hadil oo diilahaa falas shalay eh, horta waxaa igu dhahday oo ii booteysay mm. hay luuqada mayg ma ka hadli kartaa ah, walaalkey beelanteleedhaabogtahadmaad boosa haystaa marka shalow ku kuleysta miya galabta diyaara lagu yahay bal istaree hal mar eh. ku dheh dhegeystayaasha mm-hmm. soo dhawaada saaxiibayaal barnaamij galab wanaag sanad la socotaan ha ka dhawaada dhugunsadayaalkana sharafta leh mhm. barnaamijka galab fayle dhugunsada haytan iyada iyada seenkaxiisni hanin dhawaada dhawaad dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka galab wanaagsan <laughs> waa idii xiisneenuqada maayga iyo maxaa jiri maxay u kala duwan yihiin walaahine horta labada may maxaa tiri mm. qofba midku yaqaanaa u fudud mm. ani hadda istar ahaan marklabadu baa wada aqaanaa laakiin inta badan waa hadlaa markaa dhaho waxaa ii fudud inaa ku hadla maayga sababto ah waa aqaanaa maxaa tirigana waa aqaanaa laakiin barashadooda haddii lalahaa mm-hmm. hadba waxay ku xiran tahay la dhaqanka tusaale ahaan maayga mm-hmm. markii aad deegaanadiis aa ku nooshahay ama mm-hmm. bii-ada ku dhex jirtid fahankiisa ama barashadiisa waxba ma ahan waayahay anigaba intaas aad taqaano maayga in ka badanaan aqaana haddii taqaan oo ka hadli barnaamij marka ka baxnaan ku sheekaysanayna istray <laughs> hadda kastoo bilaabo magaca lagu dhahaa ee ku jecelahay <laughs> kijeele eeda kinjeela waxa kaliya oo <laughs> ay waa ku nacbahay ka kahade <laughs> aad iyo aad haye waa tahay dhammaan waan salaamayna inta ku hadashaa luuqada maayiga anaa ah. <laughs> idinka qaada ay salaamta ku badbaadayna waxay tahay waa fahmayna laakiin eh, eh. hadalka falcelintiya eh, adila waa ifraaxtaas barnaamij marka mnoo dhamaan ismoodsiiskaasay naga gashay waxaa noo mm. soo qabanaya heesta daafurka mm-hmm. hees ay ku luuqeeyaan eh, mantiiq iyo qalinle heestan waxaa la yidhaha ismoodsiis waaya dhegeysaa boona ah, saaxiibayaal

jirtay waxaawey laba uu qaybsamay mugdigii habeeney heshii aankiisa waayahay qalinle iyo maandeeq heestii ismoodsiis yes ismaahin aa la dhahaa ismaahin iyo ismoodsiis isku mid waa mugtahainaa waxba maqlin amase waxba ogeen camal hadalka dadka aysan rabin inay ka jawaabaanoo dhan waa ismoodsiiyaan taas aniga wax keliga igu ah ma aha ismoodsiis wuu jiraa ereyada heestaa waxaa ka mid ah eh, ifrahay mhm. mise waa ismoodsiis oo maluhu waa been masalada ujeedadu ujeedada rasmiga ah mm-hmm. qof iskaa moodsiiyey ka waran marka kala hadlaysa arin sax ah mm-hmm. aa ka horeyso markii lagu rabo mar iskaa mootinaayo laakiin haddaan lagu rabin eh. imood imood waa sheekadawaayahay <laughs> waxaa jirta sheekad uu dumarka quseyso maseyr ah mm-hmm. islaana waxaa layidhi hadda ka iyadoo hooyadeed la joogtayaa odaygii reerkaa soo daahay marka waxay tiri hooyoy waa wuu maqan yahay wadaadkii xilligan uu soo daahay markaas tiri inuu naag kale ku maqan yahay ma laga yaabaa intii soo booday waxay tiri malaha oo xun ma fiicne <laughs> inuu shil galiso lagama yaabo <laughs> dumarka waxaa la dhahay in oo qof kale dumar eh, laga daba keeno mhm. dhimashaday ka xigaan laakiin in gabar walaasha alla keeno oo caadi ah inuu qofkaanu dhinto ma ka dardhidhaasaa <laughs> <laughs> la weydiiya dumarka waxaa la dhahay ninkaaga inuu waasho iyo mm. inuu naagla kula guursado jeclaan lahayn ayaan horaa waxaa arkayayaan horaa gabara waxaa muuqaala waxaa arkay laleeyahay mm. gabara nin inta u imaad wuxuu dhe mm. naaninkaagi naaninkaagi wuxuu sameeyey wuxuu mm. dhaaday weyna haysaa markaas wuxuu leeya waxay leedahay maxaa ku dhahay ninkayga muxuu sameeyey manaag buu ila guursaday <laughs> kadib wuxuu arkaa ninkaagu oyna ayaa arkay maxaa ku dhaca markaa dhahana aabbahaaga inuu dhinto ii sheegay iga tagay dhaaday inuu naaga ila guursada <laughs> <laughs> meeshaasa ka fikiraysa wallahi waa cajiib geerida aabaheed waxaa wal xanuun badannaagtale la guursan doona marka maseerka heerkaasuu gaarsiisan yahaymaseerka inaad iska ereysaanaan kula talin lahaadumar maseertay iyo rag maseere rag maseera ugu xun dumar haday maseerta waa isku raacsan tihiin taas haa anaga maseerkeenu ma badna mhm. waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal barnaamijkeena galab wanaagsan qeybihiisii dhexe ayaan isla sii maraynaa mhm dhankaalmaa suugaanta waayahay istaraan u daynaynaa marka dooqa dhegaystayaasha waa tahay ifraax iyo bootaan aada u mahadsan tihiin maadaama heesta mm-hmm. markayga ay siiseen mm-hmm. waxaan soo qabanayaa axmed yaasiin digfeer mm-hmm. heestii ahayd nabsi waa balaaye waayahay dhegaysa boona ah, saaxiibayaal பறந்தை பிட்டம் saada kuma narag sida dalbilalatay biyo webi dhaxdoodo baqladii xaaskiyo jeertiisa waymaad barin sumarkaas barannay bidhantaada kuma narag sida dalbilalatay biyo webi dhaxdoodo bahlaydii xaaskiyo jeegtiisow imaad qarin bashaalka galabtii markaan joognay beeraha way baardhankeni jaqaylkii ma baabay bashaalka galabtii halkan joogay beeraha way baaqdan kenyi jacaylkii mabaabay anigoo u baahan bidhantadayna yahay ayaan buudka reeraha ku baryaa habeenkii anigoo u baahan midhantadaynayay ayaan buu kareeraha ku baryaa habeenkii nabsi waa balaaye wadigangulada cayaaray ka boode nafsi waa balaaye wadigangulada cayaaray ka boode hanad booy doontaa annaan hantuman baloole nafsi waa balaaye wadigan bulada qayaaraye ka boode nafsi waa balaaye wadigan bulada qayaaraye ka boode hadmad booy doonta annaan hantuman baloole shabiyahay dhowr beri hortoo sublama bukoonno haku barashabiyahay dhowr beri hortoo sublama bukoonno beerkiyo wadnaha waxaad mawda bahalo binaadmi ila qabin bogga igama haysta dadkiina kama goyn biyihii kulay tahay beelkiyo wadnaha waxaad muuda baqalo ina aadna ila qalin fogga iga maqaystan dadkiina kama goyn biyihii kulay tahay mar unbaan bogsoono haddii aan naqdani bixin anigoo badqaba adna ay noqon mar unbaan bogsoono haddii aan naqdani bixin anigoo badqaba adna ay noqon dumar haw badnaadee bini'aadmi waasaase marka taadi bogatay miyaad laba bogaysaa dumarkaw badnaadee bini'aadmi waasaase marka taadi bogatay miyaad laba bogaysaa nafsi waa balaaye webigan bulada khayaaray ka boode noloshu waa balaaye webigan bulada khayaaray ka boode hadmad booy doonta annaan antuman baloole noloshu waa balaaye wadigan bulada khayaaray ka boode noloshu waa balaaye wadigan kuladaaqyaa ringiika boode xamad booy doontaa annaan ankuman badhoole alle leh mhm. axmed yaasin digfeer ristii nabsi waa balaay mhm. nabsiga inta badan dadka way ka sheegtaan mhm. eh, nabsi waa balaaye eh, waa adigan buladan ciyaaree ka boodee hadmaad booyi doontaa ama aan bolooley ciyaari doonaa ciyaaraha hidiya dhaqanka inta badan la ciyaaray kamid tahay ciyaaro badan ciyaaraha hidiya eh, dhaqanka eh, aada u badan yihiin anaa isa kasoo leexin bootaanjirto adaa lagaa rabaa ciyaaraha waa iska magacyo badan yihiin hidiya dhaqanka intaa taqaana xitaa horta eh, saba in la weydiiyo ister ma qaba ani miyi ma tegin weli ani heeska ciyaaro weli laakiin soomaali kasta waxay leedahay soomaalida dhaqan ay leeyihiin mhm. hadda weli saqoo kaleento maqaana mhm weli ma maqlinianiga mm-hmm. <laughs> dheel waxaa jirtaa dhehno dheel riiba dheel riiba ah, aa jirto oo hidaa dhaqankeena ayagana dheel waydheel riiba ah, ah. <laughs> <laughs> adi dadka ani ani horta ma tagin ma arkin laakiin waxaa loo dheelaa in dadka oo wiilasha geela la jira iyo mm-hmm. gabdhaha xoolaha raacay hal qofaa soo bilaabayo mm. amase inta kale haddana ayagana jamci kuna qanaayan marka iidiya eh. e camal iyo way ku tamashalee mm. baramburkso kamid maaha ayaarhaytjaamkane

horta rag buraanburaa mala arkay rag ma buraanburaa horta maya buraanburka hablaha iskale gabay iyo buraanbur noo kala saara waa isku jiraan waa isku mid waaye waa isla dhashteen waayahay eh, qeybihii dambe aa isla soo gaaranay barnaamij kala wanaagsan aad iyo aad horta dhegeystayaasheena dhammaan waa umahad celinaynaa sida wanaagsanee mm-hmm. barnaamijka ula socdeen anagu barnaamijka daadihineynana waa isku hee mahadmahad mm-hmm. celinayna aad iyo aad mm-hmm. gabagabada heeska waayahay gabagabada barnaamijka alaaba saaxiibada waxaa nooga tagnaa kaalinta sugaaneed hadda daafurkii haddaad qaadatay oo dhaxtaalkii mm-hmm. istar qaadatay mm-hmm. gabagabada anaa iskaleh waxaan saaxiibada uga tagaynaa axmed nuur jaango iyo sukhriyar heesay ku wada luuqayaan oo la yiraahdo sida lowlow guud ahaan heestaas ayaa u dambeysay barnaamij galab wanaagsan ku kulmi doona kan midkiisa xiga sidaasiyo nabadgelyo Thank you. baladni eeludiyo jiir amba waygu lahanto madalyada haysa lahankeedu maladni eeludiyo jiir amba raxiima yeesho sida laba jir uraadaan sida laba jir uraadaan intaa usoo la xawsanaay sida laabta laabta xunshada raxiima yeesho warka kallikaysan xididada aliliij waranka kallikaysan xididada magaalnu xubkalaydigine sola bandoone magaalnu xubkalaydig